alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaana waa dersigii labaad ee ka mid a ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid oo iska lahaa asheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayhi darsigii shalayto laba baraarujin ee kitaabta kitaabkan sharaxday waxaa ka mid ahaa kitaabkii almaslaku rashiid Eh, waxaynu sheegnay inuu kitaab fiicanoo mawsuuca yahay eh, saddex mujaladna ka kooban yahay kitaab aad u tiro badanna uu yahay oo mujaladkiiba uu ka kooban yahay lix boqol iyo umaazaada safaxaad ah waa ka sii badan yahay lix boqol toddoba boqol iyo ka badan weeye halkii halkii jusba waxaa kaloo tambiih mudan kitaabkan abwaabta uu ka kooban yahay kitaabu tawxiid markaan sheegaynay lixdan iyo saddex baan sheegno carabkuna dha lixdan saddex ma aha waa lixdan iyo lix abwaabta kitaabku uu ka kooban yahay lixdan iyo lix baab ka kooban yahay baabkan hadda casharkeenu ka bilaabanaya haddii lagu darana oo baab ahaan loo xisaabiyana lixdan iyo toddoba baab buu noqonaya haddii laga reebana lixdan iyo lix baab buu noqonaya lixdan iyo lix baab sida raajixana waa inuu ku jiro sidaa awgeed wuxuu noqonayaa lixdan iyo toddoba baab bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabu towxiidi wa qowlillaahi tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa musanifku saasuu kitaabkiisa ku bilaabo bismillaahi ilaahi magiciisa ayaan ku bilaabanayaa ama ilaahi magiciisa ayaan u alifu haadal kitaaba kitaabkan ku alifaya allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanayey ee makhluuq oo dhan gaarsiinaya naxariistiisa ballaaran ee caamka ah allihii arraxiimi naxariista gaarka ah muuminiinta u naxariisanayay arraxmaan iyo arraxiim waa laba ismiyo ilaahay uu leeyahay kutubta kitaabu towxiid nusakhdiisa iyo daabacaadkiisa qaar ka midii sidaa ii qoran buu maray oo ah bismi illaahi raxmaan iraxiim kitaabu towxiid iyo waqowlilaahi qaar ka midana basmalada waxay ku dareen alxamdu lilaahi iyo istiftaax sida sawaabka sawaabkaahi waa inuusan istiftaax kala lahayn ee bismi illaahi araxmaan iraxiim kitaabu towxiid uu sidaas isugu xijisiiyey saasaa raajixa bisinka wuxuu ugu bilowday musanifku kitaabkiisa kitaabka alluu kaga dayanayaayo kitaabka ilaahay suwarkiisa waxay ku bilowdaan bisinka bismi illahi raxmaan raxiim wuxuu kaloo ku dayanayaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ee sunnadiisii camaliga ahayd oo ficliga ahayd markuu rasaa'il iyo waraaqa nebigu dirayo bisinka ayuu ku bilaabi jiray wuxuu saddexaadoo sidaa u sameeyey sunno ficli ah ayaa ee qowli ah oo nebigu uu ku hadlay leeyihiin culammada qaar ka midihi xadiid kasta iyo sheeko kastoo aan lagu bilaaban magaca alle waa dabar go-an tahay axaadiidta ku soo aroortayna dacfi uu ku jiro ayadana wuu cuskanaya culamo badanna ay wax ku saleeyeen bismi illaahi araxmaani iraxiim wuxuu ugu bilaabay ousan waxyaalo kale ugu bilaaban haddee bismi illaahi araxmaani iraxiim ayadaa waxay aada ugu xeel dheer tahay ammaanta ilaahay la ammaanayo sababtaa waxaa meesha ku jira ismiga allaah oo asmaa oo dhan asagay usoo soo noqonayeen bismillaahiga arraxmaan iyo alraxiimna waa laba magac oo ilaahay uu leeyahay oo aan cid la dhihi jirin sidoo kaleeto sifatu raxma ayaa iyagana soo hoosgelayo ilaahay raxiimnimadiisa iyo raxmaddiisaa soo hoosgelaya sidaasuu ugu bilowday marka bismillaahi ilaahay magiciisa ayaan kitaabka ku alifaya oo jaraa majruurkaas ficil ka dambeeya ayuu ku tacalluqayaa afcaashu ayagaa asal u ah camalka inay camal falaan ayib muxuu uga tegey istiftaax kale inuu ku daro oo xamdale iyo ula yimaado wuxuu uga tegey ammaan hadday noqoto bismi illahi raxmaan raxiim baaba ugu xeeldheer waa midda labaad ee aimmadii muslimiintu waaweyneyd kitaabtooda markay qorayeen qaybo badan oo ka mid ah sidaan sameeyey sidii imaamulbukhaari fii saxiixihi bismi illaahi raxmaan raxiim buu inta ka bilaabay wax kale asagoo sheegin buu kitaabka gudagala alimaamu maalik kitaabkiisa almuwaa sidaasoo kale u samey bismi raxmaan raxiim kitaabka hoos ka gudagala shaqaduu hore ka qabtay marka waa dhaqan aimadii salafku ay lahaan jireen inaysan hordhac badan samayn qaarkoodna ay hordhaca la yimaadeen marka arin cusuboo uu la yimidi ma aha arrinkaani bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabu towxiidi kitaabu aniga waa ii godaya in la godo oo kitaabu la yidhaahdo iyo in la kor oo kitaaba towxiidi la yidhaahdo iyo in la hoos dhigoo kitaabi towxiidi la yidhaahdo ba-da saddexda xarakaba way kuu bannaan yihi haddaad godid oo tiraahda kitaabu tawxiidi oo kitaab ba'diisa aad godid waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay oo wuxuu noqon haadaakani kitaabu tawxiidi keliyeelidda kitaabkeedii weeye ama kitaabkiisii weeye waa khabar haddii aad kor dhigtidna ficil meesha ka go-an baa kordhigay oo mafcuul ahaan u nasbiyey oo wuxuu noqonayaa iqra akhri kitaaba tawxiidi kitaaba tawxiid akhri ama fiiri haddii aad hoos dhigtidna jaara majruurku ku tacalluqa hayaa meesha ka go-an oo jaara hoos dhigahayayoo wuxuu noqonayaa undur eeg fii kitaabi towxiid ama ilaa kitaabi towxiidi kitaabu towxiid xaggiisa fiirba ayuu noqonayaa marka undur ilaa ama fii ayib intuba way kuu bannaan yihiin kitaabu towxiidi keliyeelidda kitaabkeedii maxaa la keli yeelayaa ilaahay baa la keli yeelaya maxaa loo kala yeelayaa cibaadadaa loo kala yeelayaa inuu keligii yahay axadka mutaystay in la caabudo maxaa loo kala yeelayaa asmaadiisa iyo magacyadiisa iyo sifaadkiisaa loo kala yeelayaa makhluuq loogu dari maayo maxaa loo kala yeelayaa waxaa loo kala yeelayaa rubuubiyadiisa iyo inuu asagu makhluuqa abuuray oo maamulo saddexdaba waa loo keliyay marka cidda la kala yeelayaa waa allah sidee wax ugu kala yeelaynaa waa qaabkaas sidaa ogeed haddaad maqashi towxiid baa qaybsamo iyo towxiidululohiye iyo rubuuhiye iyo ma rububiye iyo asmaa wa sifaat ma aha saddex ilaah inay jiraan ama taliidkii kiristaanka maaha waa khalad arrinkaas ilaahi baan waxidaynaa oo keli yeelaynaa sidaana waxbaan ugu keli yeelaynaa inaan asmaadiisi iyo magacyadiisa cidna wax loogu darin dadkao dhanna arrinkaa waa qabaan muslimiinta haddaad tirahda ilahay magacyadiisa iyo asmaadiisa ma cid baa loogu darhaya mayu ku leey qof walba muslim haye ilaahay cibaadada keligii ma mudan ya ha ilaahay asagoo khalqigan ma abuuray ha gaaladaaba xataa taa aaminsanba mushrikiintu taa waa aaminsanaayeenba marka cid hadda dood ka qabto muslin ah arrinkaas ma jirto mar haddaysan jirin waa soo dhoweyn iyo taqriib uun fahamka loo soo dhoweynahaye wax uun qofku uu ku khasban yahay inuu yidhaahdo towxiidka unbaa sidaa u qaybsamaa laasim kuma tihid haddaad aaminsan tahay ilaahay keligii inuu yahay sifaadkiisa iyo magacyadiisa keligii inuu yahay oo xaq u leeyahay cibaadada keligii inuu yahay rubuubiyadiisa aan cidna la wadaagin inaad erayadan ku dhawaaqdaa laasim kuguma ah waxaa culimmadu u deliishadeenna nusuusta unbay kala soo dhexbaxeena nas khaasa oo masaladaa odhanaya sidaasiyo sidaasoo ku cadi ma uu jiro keligeedna towxiidka khaaskuma aha culimmada qeybka badanoo ka mid a ah towxiidku waaba ka badiyaanba intaas waa ka sii badiyaanba salaadoo kaleeto waxaad arkaysaa waxay leedahay arkaan waajibaad shuruud hay-aad abcaad waxbaa la tirinayaa marka nas oranaya shardi hebel kow shardi labo saddex oo saa kugu sheegayo caddaynaya ma jirta laakiin nusuustii culimmadu markay fahmeen bay kala soo dhex baxeen fahamka dadkaa loo soo dhoweynaya kitaabkan marka wuxuu aasaas uleeyahay uga hadlayaa saddexdaa qaybood oo towxiidku u qaybsamo qaybta a ah towxiid alcubuudiya ama towxiid aluluhiya ayuu ka hadlaya ilaahay keligii in la caabudo asmaa wa sifaat iyo ruubiyadana ayaguna kama marna iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye wa qowli in la hoos dhigo haddii la hoos dhiga atowxiid bay ku cadfanta oo idaafaysnayd atowxiid haddii la godana kitaabka horey ku cadfantaho godnaa istinaaf iyo hadal cusub inaad ka dhigatidna way bannaanta iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa uu yidhi tacaalaa sarreeye wamaa khalaqtu uma abuuran aljinna jinka iyo wal insa insiga ilaa liyacbuduuni inay icaabudaan maahane wax kale uma abuuran cilada aan u abuurtay waa inay icaabudaan oo keli ah culammada halkaa waxay yidhaahdaan ilaa liyacbuduuna iladaa istinaha wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cumuumka faaideeya waa isna mufaraqo min cami alaxwaal ah wax kale oo loo abuuray ma i jirto cibaado unbaa loo abuuray meeshan waxaa lagu sheegay laba qolo oo makhluuqa ilaahay ka mid ah aljinnu waalinsu jinka iyo insigu way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin xaqiiqada maada ahaan waxay ka samaysan yihiin dabeecad ahaanna waa ku kala duwan yihiin xaqiiqada iyo dabeecada labada waa ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin xaqiiqada ay ka samaysan yihiinoo jinku dabbu ka samaysan yahay dab baa laga sameeyey insigana waxaa laga sameeyey dhoobo asalkiisa saas waa ku kala duwan yihiin waa midda labaadee jinku waa caalam hayb aho inaga qarsoono inaan u jeedin inagu waa is aragnaa laakiin jinka asaguna waa in arkaya inagu sooma aragno waxaynu ka midaysannahay dabeecad ahaanna waa ku kala duwannahay inaga iyo jinku waxaan ka midaysannaho kaleeto aynu ka midaysannaha takaaliifta sida salaad iyo cibaado laynooga rabo inaan xaaraamta ka fogaanana lanooga laynoo faray ayaa ayagana takaaliif loo faray oo cibaado ayagana la fara marka xagga takaaliifta ilaahay waajibaadkiisa iyo wixii layna saaray waa ka midaysannahay laakiin maadada asalka laga samaysanya waa lagu kala duwan yahy asalka kelimatu jinna waxaa loo isticmaalaa ikhtifaaga iyo qarsoonka sidaa ogeed baad aragteenoo janna beerta iyo waxaa loo isticmaalaa janna ayib insiga insi maxaa loogu bixiyey laba waxyaaloodba culummadu way sheegaan waxaa loogu bixiyey wuxuusan ka maarmin inuu cid kale weheshado cid kale uu weheshado inuu la noolaada maahane keligii gooni uma noolaan karo marka waa istinaas iyo weheshi culummada qaarna waxay leeyihiin waxaba naasi waxyaalaha loogu bixiyo nisyaanka iyo halmaanka sida sawaabkahay marka waa inuusan ka maarmin wehel ah, waxaa la yihahdaa waa abciyun fi waxa weyaan madaniyun fii abcihi iskiisu wuxuu u yahay reemagaal keligii ma noolaan karo inu cid la noolaadu raba wamaa khalaqtu marka uma abuuran aljinna jinka iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduuni inay caabudaan maahano laamtaasu waa laamu atacliil laamu wasayruurati ma aha cilada keliyoo loo abuuray waa in ay ilaahay caabudaan oo keli ah ishkaal baa yimid marka qur-aanka kariimka wuxuu tilmaamay bani aadamka waxyaalo kaloo loo abuuray oo waa maxay walaa yazaaluuna mukhtalifiina dadku ka zuuli maayaan inay iskhilaafsan yihiin oo ay kala duwan yihiin hee waxaa la yidhi ilaa man raxima rabuka ilaahay cidduu u naxariistay maahane inay iskhilaafsan yihiin ka zuuli maayaan walidaalika khalaqahum sidaasuna alla u abuura halka marka maxaa ka soo baxay inay dadku iskhilaafaan oo kala aragti duwanaadaan oo midu uu noqdo ruux fiican oo saciid ah midu uu noqdo ruux shaqi ayaan daran midu uu noqdo ruux istiqaamiyo toosnaan leh midu uu noqdo ruux munxarif oo qalloocsan oo jidkii ka bayray sidaasaa ilahay makhluuq abuura ilaa ciddii ilahay u naxariistay maahan marka see la isu waafajinaya ilaa liyacbuduun baan u abuurtay iyo walidaalika khalaqahum sidaasuu alla u abuuray see la isu waafajin waxaynu leenahay xikmadda ilaahay u abuurtay diin ahaan marka laga hadlayo waa inay ilaahay caabudaan inay ilaahay caabudaan weeye laakiin xikmadda ilaahay u abuurtay marka laga hadlayo kown ahaan inay kala aragti duwanaadaan oo iskhilaafsanaadaan weye marka diin ahaan weeye waxa laga hadlaya ilaa liyacbuduuni inay caabudaan maahan sidaasuu marka ilaahay u abuur wamaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun baabkan kitaabu towxiid musanifku wuxuu ku sheegi doonaa toddoba shay toddoba nas buu ku sheegi doonaa toddoba nas ayuu ku sheegi doonaa shan aayadood iyo hal xadiida iyo hal ahar oo cabdullahi mascuud uu leeyahay toddobadaasuu sheegi doonaa aayaddii koobaad marka waa taas insaanka ilaahay wuxuu u abuuray inay ilaahay caabudaan jinka ilaahay muxuu abuuray inay ilaahay caabudaan khalaas aayadda labaadoo baabkan iyo wa qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa uu yidhi walaqad bacanaa waan dirnay fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda rasuulan ergey ayaan u dirnay iyo rasuul waxaana la dirnay rasuulkaas oo dadkay u sheegayaan an icbuduu caabuda allaaha alla caabuda wajtanibuu ka dheeraada addaaquuta waxyaalaha ilaahay sukadiisa la caabudo ka dheeraada aayaddan ilaahay wuxuu ina farayaa oo inoo sheegay ummad adduunkan soo martay ma jirin fii kulli ummatin ilaa ilaahay rasuul inuu usoo diray rasuul iyo nebi maxaa u dhexeeya culummada qaar waxay leeyihiin waa isku mid rasuul iyo nebi qaarna waxay leeyihiin farqi baa u dhexeeyo rasuul waxaa la yidhaahdaa ciddii qur-aan iyo diin loo waxyooday inay dadka gaarsiiyaanna la faray qofkii diin loo waxyooday inuu dadka gaarsiiyana amar lagu siiyey rasuulkaasaa la yidhaahdaa qolyo kale waxay leeyihiin maya rasuul nebina waxaa la yidhahdaa ciddii loo waxyooday diin laakiin aan la farin inuu cid gaarsiiyo ra'yi saddexaad baa wuxuu yahay rasuul waxaa la yidhaahdaa waa ciddii ilaahay uu u waxyooday ummad asaga khilaafsan inuu diin gaarsiiyana ilaahay u sheego yidhi orod gaarsiiya nebi maxamed baa ka ah. ummad asaga ka soo horjeedo diin ahaan soo horjeedaa la diinta u sheeg nebina waxaa la yidhaahdaa ciddii ilaahay u waxyooday dadna la yidha wax u sheeg laakiin dadka wax u sheegaya ay yihiin dad asaga fikrad ahaan aan ka duwanayn oo isku aragti ay yihiin sida nebiyulahi aadam oo kale nebi buu ahaa laakiin ummaddiisii iyo awlaaddiisii iyo xaaskiisii isku mabda bay wax gaalaa kuma jirin nebina wuu ahaa marka ciddii cid ay isku fikrad yihiin loo dirayo lii wanaagga u sheeg xumaana ka ilaali waa nebi ciddii cid ay kala mabaadi yihiin la yidhi diinta gaarsiina waa rasuul inta loo waxyooday tafsiirkaasuna ibnu teymiya rajaxaya raxmatullaahi calayh walaqad bacanaa fi kulli ummatin ummad kasta waxaan u dirnay dhexdeeda rasuulan bacigu labu u qaybsamaa baci sharci ah sida kanoo kaleeto rasuul la soo diray oo dad diin gaarsiinayay iyo bacثi waxaa weeyaan qadari aho kowni ah fabacaث allaahu quraaban ilaahay tuku soo dira tuko ma ah meeshuu iska marahaya ninkaan unbaa arkay meesha unbuu iska maraya marka waa bacثi qadari ah ummad ereyga ummad ah qur shan macno uu isticmaalaa umma qur shan macno uu isticmaalaa ee kow wuxuu u isticmaalaa sida suuraddani hadda ayaddani ay tilmaamayso daa'ifo iyo koox ayuu u isticmaalaa ummadda un ka mid a ah walaqad bacanaa fii kulli ummatin koox kasta iyo daa'ifo kasta waxaan u diray rasuul laba qur-aanku wuxuu u isticmaalaa imaamka lagu daydo oo qudwada ah oo wanaagga lagaga daydo wuu u isticmaalaa lagu daydo inna ibraahima kaana ummatan ay qudwatan kudayasho ayuu ahaa saddex wuxuu u isticmaalaa qur-aanku ummad diin iyo dhaqan buu u isticmaalaa oo qolyihii gaalada ahaa markii la yidhi diinta raaca inaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin aabbahaya ayagoo diin ku dul sugan baanu soo gaarno diintaa un baan ku sugnayna biih marka al umma diin waa loo isticmaalaa afraad waxaa loo isticmaalaa lafdiga umma wakti iyo xilli wadakara bacda ummatin ay bacda zamanin wakti ka gadaal buu xasuustay waa wiilkii nebiyulaahi yuusuf wiilashii xabsiga la galay mid ka mida wey waddakara bacda ummatin shanaad waxaa loo isticmaalaa kooxo iyo umado kala duwan oo kala jaanjaan ah kala nocnooc ah wamaa min daabbatin fi lardi walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamun amhaalukum dadkii iyo shimbirihii baa waxaa la leeyahay uqaarumahaas kaleeto iyo ummadahaa kaleeto waxaa ka mid a ah umamun amhaalukum shimbirihii baa xataa waxay noqdeen ummad ummad baa lagu tilmaama marka waa loo isticmaalaa waa loo isticmaalaa ayb walaqad bacanaa waan dirnay fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda rasuulan ergey iyo rasuul ayaan u dirnay waxaana la dirnaya an icbuduu caabuda allaaha alle oo antu waa mufasira tafsiiriya weeye wejtanibuu ka dheeraada adaaquuta daaquudka ka dheeraada daaquudku waa maxay mufasiriinta haddaad u noqotid qolyo waxay leeyihiin waa saaxirka qolyo waxay leeyihiin waa sanam qolyo waxay leeyihiin waa shaytaan qolyo waxay leeyihiin waa faalalowga qolba meel bay ku dhufatay qolyana waxay leeyihiin waa wax kastoo ilaahay ka sokay la caabudo macnahaasaana ugu qurux badan macnahaas ayaa ugu qurux badan aayaddu waxay ka hadlaysaa macnihii laa ilaaha ila oo diidmo iyo ogolaansho ah wejtanibu daaquutada dambeeto waa diidmo daaquudka in la caabudo cid kastoo alla ka sokaysay diidaysaa waa ila waa laa ilaaha oo kaleeto anicbudullaahana waxay sugaysaa cibaadadu ilaah bay u sugaysaa keligiis inuu xaq u leeyahay waa ila allahu waa ibaatkii wejtanibuuna waa nafyigii iyo diidmadii aayadda saddexaad wa qadaa wuxuu amray ah, wa qowlihi buu idiin qorya sooma iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisa uu yidhi waqadaa wuxuu amray rabbuka rabbiga anlaa tacbuduuha caabudina ilaa iyaahu asaga mooyaane wa bilwaalidayni labadii waalidna ixsaanan wanaag u sameeya nusakda qayb ka mid ah, wa bilwaalidayn ixsaanan kuma qorna qaybna way qoraya aayaddan ilaahay wuxuu ina faray qadaa wuu dardaarmay awsa ama qadaa wuu amray ama labadaba la yihahdo labaduba waa sax kii la yihahdo haddii labadaba la isku dara waa sax qadaa wuxuu ilaahay amray oo dardaarmay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu asaga mooyaane keligii inaad caabuddaan oo cid kale iidaan wax ugu darin keligii ayaad caabudaysaan qadaha iyo xukumka ilaahay loo idaafeeyo waa labo qado kowni ah iyo qado sharci ah kowni waa waxa koonkan ka dhacahayo maamulka ilaahay inuu sidii ilaahay ugu talagalay u dhaca waa laga maarmaan wuxuu noqon karaa wax ilaahay nicib yahay iyo wax ilaahay jecel yahay labadaba sida shaydaanka abuurkiisa oo kale shaydaan ilahay waa nicib yahay haddana ilahay waa abuuray ilaahay baa abuuray qadaha kaleetana waa qado sharci ah oo ilaahay baa amray inuu dhacana waa suurtagal inuusan dhicinna waa suurtagal kan sharciga ah waa maxay maalan ilaahay ha la caabudaa hadda ayadan ina faraysaa dadku ilahay ma wada caabudaan maya qaarna ilaahay bay caabudaan qaarna waa diideen cibaadada ilahi waa qado sharci ah laakiin kaa sharcigaahi waxaan ilaahay jeclayn wax ilaahay jecel yahay wax kale ma noqdo ilaahay wuxuu jecel yahay unbuu sharciyo yidha ha la sameeyo ayib suurad aayaddan marka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay laba waxyaalood ilaahay muxuu ina faray anlaa tacbuduu ilaa iyaah cidaan asaga inaa caabudina noocii dooni cibaadadaysaa noqoto waajib ha noqoto sunno ha noqoto waxa weeyaan soon ha noqoto salaad ha noqoto shahaada ha noqoto iyo cibaado iskale allah keligii waxay aayaddaa marka kutusinaysaa towxiidka ilaahay cibaadada in loo kala yeelaa inay waajib tahay wa bilwaalidayni ixsaanan labada waalidna wanaag u sameeye ixsaanan waa nakiro waxaa soo hoosgelaya wax kasta oo wanaaga ayaa soo hoosgelaya hadduu yahay wax lagu hadlo iyo hadduu yahay wax qalbiga lagu hayo iyo hadduu yahay wax ficil ahaan iyo fal ahaan loo sameeyo wax kasta oo wanaag ilaahay sharcigiisa ku ah waalidka u samey ha ka hakrani ayib iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisa uu yidhi wacbuduu caabuda waa ayadda afraadoo baabkee allaaha alle walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi alle shay-an waxba kitaabta qaar ka mida ah, wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-an gadaal bay mariyaan qaarna halkaanay ku qoraan oo waxa weyaan soo soo hormariyaan aayaddani wacbudullaaha waxay la mid tahay walaqad bacanaa fii kulli ummatin an icbudullaaha iyo wacbudullaaha waa isku mid oo waa sugnaan ilaahay loo sugid ilaahay loo sugayo towxiidkao ila llaahu walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay cidna waxaa ugu darina waa diidmo oo laa ilaahay la mid noqonaysa marka waa nafyigii iyo ibaatkii diidmo iyo ogolaansho ilaahay waxaad u diidaysaa oo ka anfinaysaa wax kasta oo waxaa weeyaan aan sharci ahayn waxaad ilaahay u ogolaanaysaa wax kastoo cibaadahu isagu xaqu leeyihi cibaado dhan asaga xaqu leh walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay shirki ha u samaynina laba jaanib labadaba waa laga wadaa kow wax shirki a noocu doonay ha noqda idinku hala imaanina cid aad ilaahay waxay u darnaan ugu dartaanayaysa jirin malaa'ig iyo ambiyo iyo rusul iyo owliyo iyo waxa weeyaan geedo iyo buuro iyo noocna yaysan jirin keligii baa cibaada iska leh wacbuduu caabuda allaaha alle isu bihin bihiya walaa tushrikuu ha hala wadaajinina bihi asaga shay-an waxba iyo wa qowlihi tacaala waa aayadda shanaad shantii aayadoodoo baabka ku sheegay tii ugu dambeysay weeye qul waxaad dhahdaa nebi moxamedow tacaalow kaalaya gaalada u yeer kaalaya kudhi oo maxaan kugu imaanaynaa oo ka faa'iidaynaa nebi moxamedow haddaan kuu nimaano atlu waan akhrinayaa maa wixii xarama uu idin diiday rabbukum rabbigiin oo idinka mamnuucay calaykum dushiina oo waa maxay waxa ilaahay naga mamnuucay anlaa tushrikuu ha la wadaajinina weeye bihi asaga shay-an shayna ha la wadaajinin ayib kutubta qaar ka mid ah aayaddan iyo aayadaha labadaahoo ka dambeeyaba way wada qoraan fatxulmajiidka oo kaleeta iyo shuraaxda markaad fiiriso taxqiiqii markay culimmada muxaqiqiinta ha u noqdeen musanifku intaasuu ku gaabsaday sidaa ogeed baa waxaa qoran al aayaat ay akmilil aayaati aayadaha dhammaystir aayadaha dhammaystir nabi maxamed ilaahi baa la hadlay wuxuu ku yidhi nebi moxamedow waxaad ku dhahdaa dadka intaad u yeertid ku diidan kaalaya isu keenkeenaba waxaan idiin sheegayaa idinku dul akhrinayaa maa xarama rabbukum rabbigiin wuxuu idinka mamnuuco idiin diido uusan idiin ogolayn oo waa maxay anlaa tushrikuu bihi shay-a laba jaanibba cumuumku waa kaga jiraayo shirki noocuu doonay ha noqdee ha la imanina cidday doonaya ha noqotee ilaahay cidna waxa ugu darinina darajaday doonay ha gaarto labadaa midna labadaasba ku dadaala allaa tushrikuu hala wadaajinina bihi alle shay-an shayna wax ugu darina keligii wey alaayaati ee akmil ilaayaati aayadaha dhammaystir oo alaayaati la hoos dhigo waa kor dhigan tahay dee waa jamcu muanai saalim marka caamilkii nasbinayay baa meesha ka go-an qaala cabdulaahi bnu mascuud wuxuu yidhi qaala bnu mascuudin cabdulaahi bnu mascuud baa wuxuu yidhi waa ina mascuud man ruuxii araada doona an yandura inuu eego ilaa wasiyati muxamadin nebi muxamed dardaarankiisii sala allahu calayhi wasalam allatii dardaarankaasoo calayhaa korkiisa uu ku sugnaaday khaatamuhu tiimbirihiis tiimbarihiisii iyo shaabaddiisii falyaqra' ha akhriyo qul tacaalow atlu maa xarama calaykum Ah, qul waxaad adaa tacaalow kaalaya atlu waan akhrinayaa ma wixii xarama uu xarimay rabbukum rabbigiin calaykum dushiin ilaa qowlihi ilaahay hadalkiisa laga gaaro wa anna haadaakani siraatii jidkaygii weeye mustaqiiman xaaluu yahay mid toosan alancaam al aayata iyo akmil aayata aayadda dhammaystir cabdulaahi ibnu mascuud waxaan sheegnay toddoba nas buu ku sheegi doonaa musanifku oo adilaa ah meeshaan shan aayadood waa soo maray aharkuna waa kan cabdullaahi mascuud hadalkiisaan cabdullaahi mascuud wuxuu leeyahay qofkii raba dardaarankii nebi moxamed inuu eego oo weliba tiin barihii nebiga uu dul saaran yahay aayaadkan ha akhriyo saddexdaas aayadood ha akhriyo dardaaran nebigu uu ka tegey sala allahu calayhi wasalam oo meel ku qoran oo weliba tiin baralaho uu ku dhufsan yahay oo aayadahan ka waramaya ma u jiro laakiin wuxuu rabaa cabdullahi n mascuud inuu ku yidhaahdo waxuu ka warramayaa dardaaranku yahay waa usuushii nabi maxamed uu ka tegay calayhi salaatu wasalaam iyo towxiidku dadka ugu yaroo khaaliska ahaa qofkii rabay inuu si fiican u ogaado oo fiiriyo wax ka ogaado aayaadkan ha akhriyaba laakiin ha u qaadanin inuu jiro xadiid moori iyo tiimbar uu saaran yahay oo labadaan saddexdan ayadood ka warramahaya oo cabdullaahi leeyahay xadiidkaasaa jiro ogaada ma jiro xadiidkaasu dardaaran qoran iyo mid meel yaalay midna ma jirin oo ku saabsan oo xadiid ah oo sidaa lagaga warramayo tiimbare iyo shaabadna ma jirin meel u taalla oo aayaadkan lagu tiimbareeya ayaduna maysan jirin marka waa usuulka aayadihii muxkamaadka ahaa ee sugnaay ee aan la nasakhin oo uu ka tegey calayhi salaatu wasalaam qaabka ayuu ka wada ayib wacan mucaadin mucaadi bni jabal wacan mucaadi bni jabalin waxaa laga wariyay radia allaahu tacaala canhu allah ka qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radiifa nebiyi nebiga mid la saaran ama fangashan ayaan ahay oo dameer baan la saarnaa calaa ximaarin dameer dushi kuntu waxaan ahaa radiifa nebiyi nebiga mid la saaran oo weliba fangashan oo gadaal ka saaran calaa ximaarin dameer dushi faqaala wuxuu igu yidhi nebigu lii aniga yaa mucaadu mucaadow atadrii ma og tahay oo ma garanaysaa maa waxa xaqullaahi ilaahi xaqiisu uu yahay cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay wamaa xaqulcibaadi addoommada xaqoodu wuxuu yahay calallaahi alla dushiisa ay ku leeyihiin xaqullaahi cala alcabiid kitaabku magaci kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid faqultu waxaan idhi buu yidhi allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaa aclamu arrinkaa garanayo og ilah rasuulkiisa asa arrinkaa garanaya anugu garan maayo qaala nebigu wuxuu yidhi fa inna xaqa allaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay inay gutaanna ay waajib ku tahay an yacbuduu inay caabudaan weeye hu alle walaa yushrikuu ayna la wadaajin bihi asaga shay-an waxba wa xaqu lcibaadi addoommada xaqooda calallaahi alla dushiisa ay ku leeyihiinna anlaa yucadiba wa inuusan cadaabin man ruuxii laa yushriku aan la wadaajinayn bihi asaga shay-an waxba fa qultu waxaan idhi buya haddaan mucaad ahay yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow afalaa ubashiru miyaanan ugu bishaaraynayn annaasa dadka barwaaqadan aad ii sheegtay maan dadka ugu bishaareeyo qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa tubashir ha u bishaarayn hum ayaga oo maxaa dhacaya fayatakiluu markaa ay tala saartaan oo yidhaahdaan laa ilaaha ila allah maxamadu rasulah intay yidhahdaan bay camalka ka tegayaan akhrajaa waxaa xadiidkan soo saaray akhrajaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim hu xadiidkan fi saxiixayni saxiixaynka ayayna ku soo saareenoo xadiidku bukhaari iyo muslimba waa ku yaalla xadiidkan nebiga iyo mucaad baa waxay wada saaran yihiin dameer halkaa marka musanifkuna waa sheegi doonaa waxaan ka qaadanaynaa dameer iyo baqal iyo faras iyo neef geela iyo inay laba qof wada fuuli karaan laakiin waxaa shardi ah xayawaanka noolaha ah oo labada qof iyo ka badan bay isla fuulahayaan inuu awoodo inuu qaado toban qof hadday yihahdaan hal dameer baan isla fuulaynaa ayagana qaadi maayo asaguna waa caddimayaa naftaa ka baxaysa waa rafaadi marka waa inuu awood u leeyahay xayawaankani inuu horta ku qaado waa qodob qodobka labaad dee labadan qof oo gaadiidka noocaas oo dameera wada fuulaysa oo laga yaabo jirkoodu inuu istaabanayo laba qof oo ama isku jinsi ah ama isku maxaarim iyo waxay isu haweenayeen rag iyo rag ama dumar oo kaleeto inay isleeyihin waxa fuulaya ama rag iyo dumar hadday yihiin dad ay isu bannaan tahay inay jirkoodu qaabka isu taabto oo kaleeto laakiin bikibiki biki iyo dameer inay wada raacaan nin iyo haweeney wada fulaan ajanabi kale ah oo ay weliba lagu hareeraha inta ka marsata xabadka saarata nin ajanabi ah balaayo soo kororto soomaalidu aysan aqoon jirin waay oo itixaan ah oo gabdhihiina laguba itixaamayba ayib nebigu marka dameer buu la saaran yahay mucaad musanifku masaa'ilka baabka iyo xadiidka iyo faahfaahin doonaa raxmatullaahi calayhi nebigeennu wuxuu gaarsiisan yahay qof bani aadam oo ka fadli badani ma u jiro haddana wuxuu saaran yahay dameer calayhi isalaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa tawaaduciisa ruux kibro isla wey nebigu ma ahayn madaxweyne maanta dameer saaran haddii la arki lahaa dadka qar baaba laga yaaba shucuubtu intay ku kacaanba inay xilka ka qaadaanba oo la yidhaahdo waxa weeye anshaxnimadii madaxweynenimadu meel kaga dhacayoo dameer buu fuula laakiin nebi maxamed dameerkuu fuuli jiray geeluu fuuli jiray farduhu fuulayey baqashuu fuulayey caadi mutawaaduc sala allahu alayh wasalam ayib nebiyullaahi maxamed mucaad su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi mucaadow xaqa ilaahay oo addoommadiisa ku leeyahay iyo kay addoommadu ku leeyihiin ilaahay ma garanaysa waa laba su-aalood marka maxay ilaahay ku leeyahay oo addoommada xaq ah maxayse ayagu ilaahay ku leeyihiin wuxuu yidhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya su aashaana culimmadu waxay isweydiiyaan maanta haddii su-aal lagu weydiiyo oo aadan garanayn allaahu warasuuluhu aclam ma odhan kartaa culimmada qaar ka midu waxay yidhaahdeen ma odhan kartid sababtoa ah nebigu waa dhintay sal alla alيh wasalam waxa adduunkan ka jirna maanta mau oga khalaas qaarna waxay leeyihiin arrimahan laba u kala qaadayna waxaa lagu weydiiyey inay yihiin waxaan sharci ahayne kowni ah kown ku saabsan qiyaamadu goormay dhacaysaa oo kalea lagu weydiiyey allahu aclam keliyada odhanaysa sababtaa ah qiyaamadu goortay dhacayso nebigu markuu noolaaba ma ogeyn sal alla alay wasalam hadduu dhintayna ma oga waad garanaysaa xadiidkii jibriilo jibriil uu yidhi mata saaca saacadda qiyama gormay dhacaysa uu yidhi mal mas-uulu canha biaclama min asaa'il anigaadi weydiinaysidii adiga u weydiinaya xataa malku jibriilo iskuma dhacna saacadda qiyama goortay dhacayso marka su-aal noocaasoo kale haddii lagu weydiiyo allahu rasuulu aclam odhan maysidoo rasuulka horeyna uma ogeyn haddana ma oga allahu aclam baad ku gaabsan wixii laakiin masaa'il sharci ah oo dee cidda inoo keentayba nebiga ay ahayd oo nebigu inoo sharxay sal alla alayh wasalama haddii maanta lagu weydiiyo o aadan garanaynin allaahu warasuuluhu aclam waad odhan kartaa wax mushkila leh sababtoo a ah rasuulku asagaa inoo keenay oo shaarici inoo jideeyey ahaa ayib rasuulku marka wuxuu u sheegay saxaabiga wuxuu ku yidhi xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay waxaa weeyaan an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a an yacbuduuhu waa ihbaat subitaan weeye ucbudullaah bay la midta walaa yushrikuu bihi shay-anna waa diidmo walaa bihi shay-an iyo wajtanibu weeyaan shirkigaani ma shirkigii weynaayoo diinta looga baxayo shirku laba u qaybsamaa shirkul iyo shirku akbar mise waa shirkigii yaraa meesha markaad fiirisid culammada qaar baa waxay leeyiin shirkigan meesha waxaa ka soo baxaya inuu yahay shirkigii weynaa sababtoo ah cibaadadii asagii baa isku iska soo horjeeda anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an an yacbuduuhu marka cibaadada kasoo horjeedkeeda maadaamaba la shirki weyn waa inaysan la iman wey kan yarna wuu soo hosgeli shirki weyn iyo shirki yar midna laguma ogola addoommadu xaqa ilaahay ay ku leeyihiin anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an qofkii ilaahay shirki aan u samayn dabcan nebi moxamedna rumayntiisa iyo u hoggaansankiisu meeshay ku jirtaaye waa inuusan ilaahay cadaabin ayb laba waxyaalood labaduba waa muhim halkaa inaan fahano kow axaadiista iyo aayaadka ku soo arooray waciidka iyo hanjabaadda qofkii sidaa sameeya waa la cadaabaya iyo kuwa ku soo arooray ballanqaadka sida kan oo kaleeto qofkii ilaahay caabuda oo aan shirki u samaynin la cadaabi maayo qofkii ilaahay caabuda wacdi iyo waciid baa loo yaqaanaa waa yabo ballanqaad ah qofkii sidaa sameeya waa la jannayn iyo waciidoo hanjabaad ah qofkii sidaa sameeya waa la cadaabaya shuruud bay leeyihi macnaheedu waxa weeye qofkii xumahaan sameeya hadduusan ilaahay uga toobad keenin ama ilaahi uusan cafin wuxuu la yimid wax cadaab uu ku mutaysa marka shuruudda noocaasay leedahay ilaahi baa ku jannaynayoo haddaadan ilaahi cibaadadiisa shirki u samayn ilaahi waa ku jannaynayaao ku cadaabi maayo macnaheedu waxa weeye waa haddii wax kaloo cadaab aad ku mudatay adigu aad iska ilaalisa oo dad badan oo ahlu tawxiid a ilahay cadaabaya dad badan oo ahlu tawxiid oon ilaahay u shirki samayn baa waxay cadaab ku gelayaan dunuub kaloo ay galeen ama zina ha noqoto ama dil ha noqoto ama xan ha noqoto ama isku dir ha noqoto wax kaloo ay sameeyeen bay waxay ku gelayaan cadaabka marka marka lagu leeyahay anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an waa qof tawxiidkiina u hagaagay wixii kaleetoo tawxiidka nuqsaan ku keenayaan iska ilaaliyey oo shuruuddiisa ilaashaday wey taasi marka waa masalo xadiidkan isagoo xadiidka mucaadi ibnu jabala waa kana xadiidkan waxaa la mid ah xadiidka anas ibnu maalik waa isaguna saxiixaanka ku soo arooray maalin baa nebigu suu saxaabada u dhex fadhiyey ayuu dhaqaajiyo ka tegey markaasay waayeen waxay islaaheen marka hore wuu kor tegay oo kaadiyi waxba u nag nebigu way waayeen way argagaxeen marka waxay isdhaheen nebigi wuu baxaye armacadow laba dhexyo jidka u gala aad bay u walwaleen abu hureyra nebiga raadkiisa ka daba orday nebiguyo beer ku jiru u tegey markaasuu nebigu yim abu hureyra ha soogal waa soo galay nebi allo waad naga tagto waa qaraacno waxaan isniray armaan la dilay markaasuu nebigu wuxuu yidhi kabahaygaan inta qaadid qof kasta oo derbiga beerta gadaasheeda aad kula kulantid oo qiraya laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullaahi weliba dar ilaah iyo daacad ay ka tahay jannada ugu bishaaree kabihii buu qaato marka isagoo kabihii lalminahaya baa cumar ka horyimi war nebiga ma haysaa waa hayaabi xaggee u socotaa fariin baan wadaabi oo maxay tahay qofkii kelimadaas ku dhawaaqo ilaahay dartay ka tahay inuusan ilaahay cadaabayn inaan ummadda ugu bishaareeyo halkaa boggaa ugu dhuftay saljugla aanu dhacaybi haddana cumarra waa xoog badnaa saljuglo markaan udhacaan haddana cagaha wa kada waa cararay anoo kabahaygi lalminahaya nebigu uu soo dhiibay baan cararay oo nebiga u tegay anoo ilmaynaya maxaa kuu dhacay waa dillahay waxay ahay soo dilay cumar cumarna intii kagama harina waa daba ordahaya waa la soo galaasna wuxuu nebi allow ninkaan hawshaad u dhiigtay qof kastoo laa ilaha illa allah muxamadu rasuulilah yihahdo dar ilah u yihahda jalluu gelaya ha loogu bishaareeyo hawshaa dadka haddii loo inta saa loo daayo looga tago laa ilaaha illa allah muxamadu rasulilah ba intay yidhahdaan bay camalka kale iska daynayaanbi waa tala saaranayaan waxayla quman buu yidhi marka bishaarada noocaana inaan loo sheegin nebigu waa qaatay sal alla alih wasalam waa qaatay marka kan iyo iyo kaasi waa isku mid waa isku mid labada xadiid macna isku macna ka hadlay maaha dadka in tawxiidka in lagu faafiyo oo fadaaisha looga sheekeeyo la diidan yahay laakiin wixii ay xoogaa dadka qaarkood fahan xun ka qaadanayaan ayaa la leeyaha loo yara kaadiyo qolyo la yidhaahdo baatiniya oo qaarkood dee zanaadiqa iyo niman inkaaran oo aan ducaysnayn ah baa xadiidkan waxay u deliishadeen diintu inay laba u qaybsanto labada diintu ay u qaybsantana tahay cilmi baaina iyo cilmi daahir cilmi baain iyo cilmi daahir ah cilmiga daahirka ah waa cilmiga ay waajibka dadka in loo sheegay yihahdo lagu nashriyo cilmiga baainkaana dadka waa laga qarinayaa sidaas ayay yihaahdeen dadka loo sheegi maayo dad khawaasoo gooniyaha yaqaanay yihaahdeenoo loo sheegi maayo cilmiga noocaasi arrinka noocaasi marka waa khalad khalad wey sababto ah waxa weye xadiidkan mucaaday u daliishadeen oo nebi allow dadka ma u bishaareeyaa maya ugu bishaarayn macaal xadiidki waa sheegay waayo sababto waa kan xadiidki waa la warinaya waan ognahay marka cilmi la yihahdo cilmi baatin iyo cilmi daahir may jirto culumta noocaas oo qolyahaas falaasifada iyo waxa weya noocaas ay u sheegaan baatiniyadu nebigu marka wuxuu leeyahay laa tubashirhum ha u bishaareen waa maxay waxaan saa u leeyahay dad waxaa jira sheikha ku tacliiqiyo kitaabkiisa ku qabsaday masaa'il uu kitaabkan ka qaadan doono waxaa la leeyahay ha ugu bishaareen waa maxay ma qofkii laa ilaaha ila allaahu yidhaahday inuu janno gelayo towxiidka saa janno ku gelahayaa waa maxay waxa la qarinayo waan ogaan doonaa gadaal baan ka sheegi doonaa insha allahu tacaala musanifku wuxuu yidhi fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il masaa'il diiniyaho waxaa jira xadiidka baabkan intaan kusoo arortay aayadaha iyo aahaarta aan ka fahmay waan sheegi doona aluulaa masalada koobaad alxikmatu waa ujeeddada laga leeyahay fii khalqi اljinni jinka abuurkiisa iyo walinsi insiga labadaa abuurkooda ujeedada laga le maxay ahayd waa ilahay keligii inay caabudaan wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ila liyacbuduun haddaba waxaad u abuurantao adduunka u joogta ilahay keligii inaa caabudin masaladaas waa masale muhima ah. qolyo waxaan arkay halkaa sheekha ku qabsaday waxay waxay ku tusinaysaa fahandarrada sheekha haysatay yidhaahdeen waxbad fahmaa mausan lahayn bay yidhahdeen maxaad ka rabtaa xilyan xikmado badan baa ilaahay insiga uu abuuray iyo jinka laakiin intuu qur-aankii wuxuu kala soo dhexbixi waayey wamaa khalaqtu ljinna walinsa wixii barwaaqo ku jirtay halkaa xabu un ka helay yidhahdeen marka waxay ku tusinaysaa bay yidhahen inuusan waxba fahansaneen hataa aayaddu ayadaa sheegtay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun intay aayaddu sheegtay qofkii ku gaabsana dhib ma wixii kaleeto oo marka nusuus kale ay sheegtay waa meesheeda athaaniyatu masalada labaad ana alcibaadata cibaadadu hiya ayadaa atowxiidu towxiida cibaada haddaad maqashidba waa towxiid waa keliyeelid lianna alkhusuumata doodu fiihi dhexdiisa ayay ahaatay towxiidka iyo cibaadada weliba towxiid ulcibaada sababtu waxaa weeye xadiidka iyo aayaiyo aayaadkii u fiirso an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an an yacbuduuhu waa towxiidkii waa ila allaahu walaa yushrikuuna waa nafyigii marka towxiidkii baa cibaado lagu magacaabay sida awgeed bu wuxuu leeya ana alcibaadata cibaadadu hiya towxiidu ayadaaba towxiid ah lianna alkhusuumata doodu fiihi towxiidka dhexdiisii ahto towxiid ulcibaado ah gaaladu haddii la yidhahdo ilahay baa cirka abuuray iyo ilahay baa dhulka abuuray mushrikiintu dood kamaysa qabin laakiin ilahay keliga caabuda markii la yidhaahdo ayay dhibka keenayeen athaalithatu masaladaa saddexaad anna man ruuxii lam yaati aan la imaan bihi towxiidka lam yacbud muusan caabudin allaaha alle qofkan tawxiidka la imaan ilaahay muusan caabudin walow asagu cibaadaba ha ha yidhahda waan caabuda sida awgeed gaaladu ilaahina way caabudi jireen mushrikiintu asnaamtana way caabudi jireen waxbay isugu dari jireen markay xajinayaan labeyk allaahuma labeyka saan udhahnay u ohan jireen labeyka laa shariika laka ayay ohan jireen saan udhahno markay halkaa marinayaanba waxay ku dari jireen ilaa shariikan huwa lak koo yaroo adugu aad leedahay ayaa laakin wax kula lehay ohan jireen mid yaroo adugu aad abuurtay baa wax kula leh wuxuu leeyahay ad asagaba adigu aad isla leedahay halkaa markay maryaa nebigu xaramku taagaysaa ura jir warkaadii warkaa ka daaye warkaa ka daaye warlaa shariika laka ku gaabsada waxaan kaloo ku daba wadaan joojiya marka qofkii aan towxiidka la imaan ilaahi muusan caabudin kumanaan sano hadduu doono ha sujuudsanaado fa fiihi marka arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan macnaa qowlihi walaa antum idinku aabud caabiduuna kuwa cibaadaysanaya ma tihdin maa acbudu cibaadaysigaan cibaadaysanayo aniga muxameda ah iyo idinka gaalada ah isku cibaado ma nihin sababtoo ah cibaadadaydu towxiid bay ku salaysan tahay idinka tiinuna shirki bay ku samaysan tahay sidaa ku dheh baa li nebi alraabicatu masalada afraad alxikmatu waa ujeedada laga leeyahay fii irsaali rusuli rususha soo diridooda calayhim dushooda ha ku sugnaato assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye xikmadda ilaahay uu ka lahaa rusul inuu soo dira maxay ahayd waa soo marre walaqad bacanaa fii kulli ummati rasuula an icbudu llaaha wajtanibu daaquut intaasuu rasuusha ilahay usoo dira an icbud llaha wajtanibu daaquut xikmaddaasu ilahay kale marka kuu sheegay alkhaamisatu masalada shanaad anna arisaalata fariinta dadka loo soo dhiibay ee towxiidka ah camad way gaartay kulla ummatin ummad walba ilaahay fariin iyo risaalo usoo dira ummad walbo adduunkan dushiisa soo martay ilaahay inuu rasaalo usoo diray rasaalo usoo dhiibay oo rasuul u soo diray walaqad bacanaa fii kulli ummatin ummad kastuu ilahay yidhi dhexdeeda marka ummad aan rasuul loo soo dirin ma i jirto asaadisatu masalada lixaad anna diina alambiyaai nebiyaasha diintoodu waaxidun waa un hal weligood diintu isma khilaafin ambiyada kulligood diin islam bay wada ahay ina diina cind allahi islaam bal nabigeennaa sheegay sal alay slam innaa macaashira alambiyaai ikhwatu calaahd haddaanu ambiyadii ilaahay kulankooda iyo jamaacadooda nahay waxaanu la mid nahay buu yidhi caruur isku aabba ah kala hooyana soma ah. soo ma isku aabba lakiin kala hooyo ah macnaheedu waa maxay isku asal baa nahay oo asal waa tawxiidka u ka midaysana laakiin furuucda shareecada waa ku kala duwannaho wax diinteenna maanta ku banaan baa laga yaaba diimi hore inaysan ku bannaanayn wax diimihii hore ku banaanaa baa laga yaaba tan aysa ku banaanayn nabiyullaahi aadam laba uu dhalay buu isu guuriyey laba ilmo nebi aadan oo walaalo ah diintana ma ku banaantaa maanta ma ku banaana laba walaala inay isguursadaan ma ku banaana marka usuusha tawxiidka waa ka midaysayihin o ambiyada diintoodu waa hal asaabicatu masalada toddobaad almas'alatu mas'aladii weeye alkabiiratu ee weyneyd nusakda qayb baa waxay qoraan alcadiimatu ee weyneyd oo maxay tahaa anna cibaadata allaahi ilaahay cibaadadiisu laa taxsulu ma hirgelayso ilaa bilkufri in lagu gaaloobo maahane bidaaquuti daaquudka in lagu gaaloobo maahane ilaahay si saxa u cibaadaysan mayso cibaadaduna sax kuu noqon mayso ilaa inaad tidhaahdid maahane wax kasta oo ilaahay ka soo haray inay cibaado mutaystaan waa ku gaalooba anigu ma ogoli fa fiihi arrinkaa dhexdiisa marka waxaa ku sugan oo ah cibaadadu inaysan si kale ku suurtoobin inaad daaquudka ku gaalowdid maahane qowluhu macnaa qowlihi ilaahay hadalkiisa macnihiisa faman ruuxii yakfur ka gaalooba bidaaquuti daaquudka wa yu'min rumeeya billaahi alle faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati mareegtii ama qooshii alwudqa ee adkaanta badnayd oo macnaheedu waa maxay waxaan soo maray walaqad bacanaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu llaaha wajtanibuu adaaquut cibaadada ilahay see kugu suurtoobaysa waa inaad daaquuta ka dheeraatay aayaddaana waa lamid marka cibaado ilaahay kuu suurtoobi mayso adoon daaquuta ka dheeraan hadda halkan iimaankii iyo gaalnimada in laga fogaado waxaa lasoo hormariyey gaalnimada in laga fogaado yakfur bidaaquut wa yu'min billaahi iimaankaa dambeeya waa meeshay culimmadu yidhaahdaan attakhliya qabla takhliya attakhliya qabla taxliya attakhliya in la isbanneeyo oo saafi la iska dhigo qabla taxliya intaadan isqurxin ka hor maryaha markaad gashanaysid intaadan maryaha gashan waa la qubaystaayo barafuun iyo waxbaa la marsadaayo waa la isnaashnaasha markaa kabacdi maryihii la gashada laakiin adoo wasakh iyo dhusuqle haddaad tidhahda maryaan gashanayo dhididahaya maryihiin ay cusub yihiin isla markiiba wada uri waa shiiraysa marka intaa towxiidka aadan qabsan ka horba wixii shirkiyaha iska tuur kabacdina towxiidka la imow athaaminatu masalada sideedaad anna daaquuta daaquudku caamun wuxuu camimayaayo caam ku yaho wada gaarayaa fii kulli maa shay dhammaantii cubidda la caabuday min duuni ilahi la sokaday wax kastoo ilaahay ka sokay la caabuday waa daaquud su-aal baa marka timid ambiyada ilaahay qaar ka mid a ah waxaa jira dad caabuday nebi ciise hadda qolyahan aan dhex degannaho kiristaanka ah soog nebi ciise ma caabudana ilahay uma aaminsana waa yahay nebi ciise marka ma daaquud ba dad wan wanaagsan oo waxaa jira saalixiinahoo dad qaarkood ay ku xadgudbeen oo xad ilaahnimo ay gaarsiiyen ma daaquud ba midda kaleeto waxaa la yidhi faman yakfur bidaaquuti daaquutka ha lagu gaalooba haddiiba aad tirahda nebi ciise waa daaquut nebi ciise ma ku gaaloobaysaa nebi ciise qofkii ku gaalooba yirahda anu nebi ciise waa waan ku gaalooba gaal baata muslimati nebi ciise iyo ambiyada ilahi o dhan waa inaad wada rumaysid kulligood hal rasuul qofkii beeniyey iyo nebi waa gaal marka see la isu waafajin marka la leeyahay daaquudka ha lagu kufriyo wax kastoo ilaahay ka soo haray baa daaquuda la leeyahay dadka caabudaya u noqonaysaa laakiin cidda la caabudayaaye qaarkoodna daaquun shayaaiin daaquud shayaadiinay noqon karaan qaarkoodna dad aan waxba galabsan oo lagu xadgudbay noqon karaa sida kuwa geedaha caabuda kuwa waxa weeyaan lo iyo caabudahaya kuwa nebi ciise caabuda waxba maysan galabsan nebi ciise iyo mana israr ahaan lala caabudo marka daaquudka lagu magacaabahayo dadkaa daaquud ahaan u isticmaalaye ayagu beri bay ka yihiin wey attaasicatu masalada sagaalaad cidamu sha'ni halaati alaayaat saddexdii aayadood arrinkooda weynankiisa weeye almuxkamaati ee la sugay oo aan nasakhu gelin oo fii suurati اlancaami suurat lancaam dhexdooda ku jiray cinda salafi salafka agtooda wa fiihaa suuradaha saddexdaa ayado dhexdooda waxaa ku sugnaaday cashru masaa'ilo toban masalo awaluhaa midda ugu horraysan ay tahay annahyu in la iska reebay can shirki shirkiga in la iska reebay